أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة fain amina bacdukum bacda falyu'addi aladii itumina amaanatahu walyataqi illaah walyataqi اllaha rabbah wlaa taktumu الshahaadah wman yaktumha fainahu aathimu qalbuh wallahu bima tacmaluuna caliim بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وأصxaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru sوraة البqرة casharkeena caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo sideetan iyo saddex ee suuradda ka mid ah waxaa noo soo dembeeyey oo casharkeennii u dembeeyey uu ku saabsanaa ee buyuucda deynta ku dhacdo ama salamka oo kale sida salamka iyo deynta qofka uu qof siinaayo inuu iska qoro habkii uu u qori lahaa sidii markhaatida uu ugu sameyn lahaa kaatibka iyo markhaatiga wixii la faray iyo halkaa loogaga soo hadlay mar walbana dadka kaatib wax u qorana meel walba ma joogo aaladihii wax lagu qori lahaana waxaa dhici karta meelo laga fogfog yahay in markaas la joogo oo dadku ay joogaan ee awalna qoraalka iyo kitaabadu waxay ahayd hab qofka xaqiisa uu ku hubsado oo uu markaa yacnii wahiiqo iyo kalsooni uu ugu qabo aayaddan marka waxay tilmaamaysaa hab kale oo haddii wax la qori waayo qofka uu maalkiisii isagu uu bixiyey deyn ahaanta uga maqnaa hab kale oo uu kalsooni ku qabi karo oo uu markaa yacni maalkiisii uu uga dhiga karo wahiiqo iyo kalsooni habkaasna waxa ay tahay rahanta waxaa la yidhaahdo ama qofkii inuu shay maal ah uu dhigo intuu deyntaas ka keenayo qaala tacaala allah wuxuu yidhi wain kuntum calaa safarin wain kuntum haddii aada ahaataan calaa safarin safar korkiis ay musaafiriina haddaad musaafiriin ahaataan walam tajiduu oo aydnan helayn oo adaydnan helaynin kaatiban ku qoro oo kaatib ah aydnan helaynin farihaanun falwahiiqatu shayga wathiiqadee lagu kalsoon kalsoonida lagu raadinayo lagu qabayo rihaanun rahan waaye rahanta oo maqbuudatun la guddoomayo oo mid la guddoomaya ahoo laqaa qofkii wax laga qabay maalkii laga qabay oo guddoomaya ah fa in amina haddii uu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale hadduu aamino falyu-addi ha guto aladii kii uutumina la amaanaystay la aaminay amaanatahu amaanadiisa ha guto walyattaqi illaaha allaha ka cabsado rabbahu rabbigiisa ha ka cabsado rabbigiisii abuuray ha ka cabsado walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata markaatida ha qarinina waman qofkii yaktum qariyo ahaa markaatidii qofkii qariyo fa innahu isagu mankaasi aathimun mid uu dembaabayo waa qalbuhu qalbigiisu ku uu dembaabayo wallaahu alle caliimun mid ku aada u ogaal badan waaye oo ku ogaal badan bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan laba shay marka in ama lays aamino ama in qofkii kalsooni ou raboodo kalsoonidiina safar haddii lagu jiro in wax la qoro oo qoraal la sameeyo way iska adkaanaysaa marka taas buu sidii la yeeli lahay alla aayaddan uga warramay oo alla wuxuu yidhi wain kuntum haddii aada ahaataan calaa safarin ay musaafiriina safar korkiisa haddaa ahaataan oo kuwa safar ku sugan aada ahaataan walam tajiduu jumladan waxaa ku bannaan in lagu cadfo shardiga oo ay macnuhu marka uu noqdo wain kuntum calaa safarin walam tajiduu wain lam tajiduu kaatiban haddii aydnan helin ku wax idiin qoro aydnan helaynin safaraad ku jirtaan iyo ku wax idiin qorana ma helaysaan waxaa kaloo bannaan walam tajiduu kaatiban in laga dhigo jumla xaaliya in laga macneeyo oo xaaladda aada safarka ku jirtaan waaba xaalad aydnan helaynin mid wax idiin qora markaas wain kuntum haddii aada ahaataan calaa safarin safar korkiisa walxaal lam tajiduu aydnan helin kaatiban ku idiin qorana aydnan helin mid wax idiin qorana aydnan helin farihaanun waaa waxaa markaa yani ay iska noqon kartaa ficil in loo eh, yani in lasoo qadaro mubtada kana marka khabar uu iska noqdo falwathiiqatu shayga wathiiqada noqonayo oo markaa lagu kalsooni dalbaayo rihaanun waayo waa rahan ama waxaa bannaan farihaanu naa'ib ulfaacil in laga dhigo lasoo qadaro ficil oo fal yu'khad ha la qaado rihaanun rahan ha la qaato hadday sidaa tahay rahan ha la qaato rahanta oo maqbuudatun mid la guddoomayo ah yaa guddoomayo ninka xaqa laga qabo ayaa gacanta ku dhigaayo oo guddoomayo dhowr mas'alaba halkan marka waa ku jiraan masalada koowaad waxay tahay yacni manduuqu wuxuu sheegay aayadda manduuqeeda wuxuu si sariixa u sheegay haddii safar lagu jiro kaatibna la waayo rahan markaas in la qaadanayo ee manduuqii kayru sariixa ahay ama mafhuumu lmukhaalafihi meeshaan marka ma lagu camal falayaa mafhuumu lmukhaalafaha waa wixii laga aamusay waxa laga aamusay waa haddii aan safar lagu jirin <coughs> marka meeshaas ma la dhihi karaa haddii aan safar lagu jirinoo dad qofka uu magaaladii iska joogo ee deynna uu bixinayo deyn wax looga gadanayo rahan ma qaadan karaa ahli ahlilcilmi waxay ku tageen inuu qaadan karo rahan ee aayaddan safarkay iska sheegtay safarku maadaama uu yahay madinna licadami wujuudi kaatibin in kaatib in la waayo ou halis ou safarku u yahay qof wax qoro in la waayo halis u yahay qalinkii wax lagu qoro lahaa qaddii wax lagu qori lahaa in la waayo <clears throat> ayuu halis u yahay <clears throat> maadaama yacni marka shardigan marka oo safarka kharaja makhraja alghaalib sida haalibkaa marka safar lagu jiraa la waayaa qof wax qoro laakiin iyadoo magaaladii layska joogo haaliban lama waayo qof wax qoro sidaasaa xadarkii iyo midkii negida ahaa looga aamusay ee hadday sidaa tahay marka mawaanicda mafhuumulmukhaalafahana waxaa ka mid ah manduuqu inuu kusoo baxo cala alghaalibi sida haalibkee markaas jirto hadduu manduuqu ku yimaado wixii qaalibkaa ka baxsan xukunku waa ka baxayaan macnuhu ma aha <clears throat> marka mafhuumulmukhaalafana meeshaan ma ka camal falaayo mana ka shaqeynayo mujaahid iyo daxaak ayaa iyagu waxay ku tageen shardiga safarka rahan marka la kala qaadanayo laasim inuu safar jiro haddii safar la waayo xadar ou qofku negi ou yahay ee uu wax bixinaayo dayn ou bixinaayo inuu wax qorto waa leeyahay laakiin inuu rahan qaato ma lahan ayay dheheen iyagoo aayadda mafhuumkeeda raacayo laakiin mafhuumkaas waxaa diidayo in la raaco xadiidka saxiixeynka ku sugan bukhaari muslim oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama nin yahuudi abowdeyn ka qaatay shaciir ayuu ka amaahday heed badar nooc badarka ka mid oo heed shaciir ayuu ka amaahday markaas ayuu wuxuu wuxuu u dhiibay marka dircigiisii cambuurbereedkiisiiba wuxuu uga dhigay marka rahan ahaan u haystay marka xadiidkana waa too ah maata rasuulu llahi sala ll slama wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin nebigu wou dhintay iyadoo cambuurbireedkiisa nin yahuudiya uu rahan u haysto ayuu dhintay le marka yani badarkaas uu ka amaahday uu ka daynsaday nebiguna markaa madiinu joogaa ninkaas yahuudigaana dad madiinu deganaay sidaasaa marka waxay ku tusaysaa in marka xadarna rahanta lagu qaadan karo oo safar keliya ounan shardi ahayn xataa magaalada dhexdeeda qofku markay wada joogaan in lagu qaadan karo mas'ala taas waaye akaru aim akaru l waxay ku tageen qowlkaas dambe iyagoo xadiidkan cuskanaayo mafhuumkuna maadaama manduuqiisaba aalib ahaan kharaja makhraja alghaalib ou kusoo baxay hayru macmuul waayo marka mafhuumulmukhaalafa ma lagu camalfalayo masalada kale ee iyadana ku jirtaa waxay tahay xarafkan farihaanun farihaanun marka waxaa la akriyay farihaanun sidanna waa la akriyey quraada badanaa saanay akriyeen abu camar iyo ibnu kahiirna waxay akriyeen faruhunun maqbuudatun haddii fa rihaanun la akriyo rihaantu marka waa jamcu rahnin faclun ficaalun baa marka yani jamac u noqonayso waxaa kaloo fa ruhunun marka la akriyana maxay noqonaysaa jamculjamci waaye ayaa la yidhi oo yacni rihaan oo jamac ahayda ah haddana ruhun loo sii jamcina waa jamculjamci laakiin cinda siiba weehi jamculjamcigu muarid ma aha shay muarid oo qaacido leh ma aha saas darteed marka waxaa ka fiican in la yidhaahdo luqa markaas yacni waxaa jirto fa yacni fuculun oo faclun markaa yacni jamac u noqonayso marka rahnun ruhunun ayaa lagu jamcinaa markaa ka saqfin oo lagu jamcinayo suqufin saqfun waa faclun jamciisii suqufun waa lagu jamcin karaa suqufun waa fuculun sidaa labadaas tawjiihay leedahay marka faruhunun maqbuudatun marka la akriyo ayb ka kale saddexaad waxa uu yahay farihaanun maqbuudatun baa la yidhi maqbuudatun rahan markaa yacni la guddoomayo gacanta lagu soo dhigayo rahanta marka haddaan gacanta lagu dhigin maba laasiminba weli halkaa marka waxaa laga qaatay a'imadana ay isku itifaaqeen rahanta in loo shardiyo qabdi oo shaygan rahanta noqonayo qabla alqabdi ninkii iska lahaa inta uunan u dhiibin qofka deynka siiyey intaunan u dhiibin xaq asaa iskale waxaan lagama qaadi karo xoog loogama qaadi karo mana lagu qasbi karo laakiin marka uu dhiibo ee uu ninkaa gacantiisa ou galo cayntaas waa ka xayirmaysaa ilaa deyntaas uu bixiyo weliba waxay uga xayirmaysaa inuu dhammaystiro deynta hal dirham ama hal dollar hadduu ku dhiman yahay ma fakanayso cayntaas keliya waxay ku fanka fakan kartaa deyntii oo dhan markuu iska dhiibo ayuu ceyntiisii soo qaadana oo yacni waxay ugu tacalluqaysaa maalka liajli de deynta darteed ayay ugu tacalluqaysaa mar hadday sidaa ugu tacalluqdana ma baxsanayso ilaa deyntii la dhammaystiro marka farihaanun maqbuudatun taas markaade waxaa laga qaatay xukunkaas oo rahanta markii qofkan yacni wax laga qaatay marku gacanta kusoo dhigo oo la guddoonsiiyo markaas kabacdi bay rahan rasmi ah ay tahay inta ka horeyso wax rahan ah ma aha afar shay baa jirta marka ama shan rukni oo rahantu ay leedahay ee qofka xaqa qabo ee deynta lagu leeyahay ee maalka dhiibaayo raahina isaga la yidhaha raahin waa ninka hadhow ceyntaas iska leh laakiin ay ka xayiran tahay deynta darteed uga xayiran tahay ninka isaga xoolaha ka maqan yihiin oo rahantan agtiisa la dhigaayo oo lacalla haddii la sii waayo fiirsanayo cayntaas isaga waxaa la yidhaha murtahin waa murtahin waa ninka ka faa'iideysanayo caynta agtiisa ay ooleyso murtahin ayaa la yidhaahdaa <clears throat> marhuun iyadana waxaa la yidhaha shayga la dhigaayo marka marhuunta waxaa shardi ah iyadu inay noqoto cayn cayn inay noqoto oo markaa qofka uu gacanta ku dhigi karo la qibdoon karo marhuunu bihi waa shayga afaraad rukniga afaraad marhuunun bihi waa shayga sababtiisa loo dhigaayo waxaan waxa keenayba rahanta in la dhigo waa deynka soo maaha deynka marhuunun bihi waa marhuunu bihigaas marka waxaa shardi ah inuu deyn ahaado dayn weliba dimada ku sugnaaday inuu ahaado maxaa la diidaa marka waxbaan soo days daynsan doonaa shayga aan ku sii doono raantiisa hadda isii maya e ninkaani waxbaba kuma laazimine maxaad uga qaadanaya xoolihiisa naa waxaa uga qaadata male naa dibositka marka ama rahantu waxaa la dhigi karaa qofku marka wax lagu yeesho kabacdi aduu markaad xoolahaagii siiso alaabtii aad gadaysay baad siisay daynuu kaaga gatay lacagta waa kuu keeni doonaa ninkaas markay deyntii mustaqir ay ku noqotay korkiisa oo ay ku sugnaatay aa laleeyahay keen caynti marka rahankeena wixii ka horeeya marka shay ounan milkinin ama dimadiisa aan gelin ama aan deyn noqonin in laga dhiga marka yacni rahan lagu qaato ma ma ma ma yacni ma jirt ma jiraysa ayb waxaa kale marka un siiqo iyo qoraalki habkii ay wax u kala qoqoro lahaayeen unbay noqonaysaa rahanta marka eh, waktiga ay fakanaysana eh, mar haddii la dhiibo oo ninkii deynta laga qabay gacantiisa loo geliyo waa laasimtay bes ninkii inuu kusoo noqdo uu yihah war ii celi baalkayga ma rabo iisoo celi inuu yidhaahdo ma laga yeelayo waa wax laazimay waa ahaatay ilaa uu deynka bixiyo saalkaasi oole farihaanun maqbuudatun waxaa kaloo iyadana ku jirto yaa guddoomayo waa laysku waafaqsan yahay ninka xoolaha laga qabo inuu guddoomi karo laakiin hadday labadoodu kala shakisan yihiin waxaa marka la yeeli karaa marka qof saddexaad ma loo dhiibi karaa cinda almadhab alimaami shaafici waa loo dhiibi karaa waxaana la ag dhigayaa qof ay ku kalsoon yihiin oo saddexaad cadli ah nin hadda aan qaa-in ahayn oo cadli ku sifaysan war hebelow cayntaan ninkaa hebel u dhiibban deynta intaad iiga keenaysid alaabtaas ninkaas u dhiib ninkaas kalaa guddoomaya marka maqbuudatuntaa marka hal nin oo mucayana aayaddu ma sheegayso sida badan ninka murtahinkee wax laga qabo waa hayn karaa waxaa kaloo hay karo qof saddexaad oo ayagu ay ku heshiis ku yihiin waxaa kaloo hayn kara xaakimka qaadiga agtiisa waa la dhigi karaa qaadigu haddii uu doonana isaga qof kale waa usii dhiibi karaa saddexaad oo ayaga aan ahaynoo beri cayntii laga heli karo ama laga soo qaadi karo ayb sidaasayna culimadu ay u badan yihiin ayb qabdigeeda iyadana waa ka halkaas maalkan marka yaa iska leh shaygan rahanta u yaalla yaa leh xoolo ahaan xoolo ahaan waxaa u leh ninka iska leho rahanta dhigay laakiin waa un ka xayiran yihiin ma gadi karo rahan kale ma kasii dhigi karo waa ka xayiiran yihin laakiin cayntan isagaa iskale ma la duudsii karo hadhow marka haddii xoolo nool ay tahay isagii baa waxaa laga rabaa inuu masruufo xoolo nool haddii ay tahay caws iyo biyo iyo baad ay u baahan yihiin raahinkii isagaa dhiibaya caanaha xoolahaasna yaa maalanaya shaaficiyadu iyaga raahinka ninka iskale unbaa xoolaha maalanaya ninkan ay ag taalla ammaanay ku ag taallaa ma waxuu ka qaadanayo maa bacdi lmadaahibna waxay leeyihiin alkharaaju bidamaan iyay ka bixiyaan oo waxay yidhaahdaan ninkan ay agtiisa taallo intou masruufo isagana marka waa qaadan caanaheeda waa waa qaadan karaa ayay leeyihiin oo marka laa yaqlaqu raahi arahnu can saaxibihi aladii rahanahu saaxibkiisii rahan dhigay lagama xabiso rahanta lama xabiso marka yaan laga xabisaynin ninkii iska lagama celiye waay saas alimaamu shaafici uu ku fasiraa xadiidkaas <clears throat> sidaasaana roono ninkan agtiisa ay taal inuu iska ilaaliyo waxaan waayo mar haddii maal qof kale leeyahay ay tahay khilaaf hadduu yimaado waa isticmaali kartaa waa cuni kartaa maya waxba kama cuni kartid hadduu yimaado al aslu waa inaadan taabanin xoolaha hadiiba adiga aadanba lahayn ayb haddii laakiin xoolihii ay ama dhimanayaan ama ninkaana uusan gaarsiinaynin wax qaadigu waa inuu inta dhexgala uu yihaha xoolihii marka inuu masruufo ninkaas iska leh ayib ama lagu xisaabo isaga hadhow ayb haddii deyntii la heli la keeni waayo ay gudmi weyso waqtigeedii ou galo waxaa bannaan in cayntii la gado waa la iibinaa lacagtii kasoo baxdaa marka waxaa lagu gudaa ninkii xooluhu ka maqnaayeen baa la siina deynta ay ka maqnayd yaa gadaaya hadhow marka waa inay isku waafaqaan raahinkii murtahinkiioo joogo ayaa marka yacni labadooda haddayda isku waafaqsan yihiin waa iibin karaan <coughs> haddii kalena qaadiga ayaa dalaal iyo waxba u dirayaa waa la naadinaa wixii markii la iibiyo marka ayaa ujradii dalaalka ayaa laga bixinaa wixii ka dambeeyana ninka waxaa la siinaa deynta ay ka maqnayd haddii marka xoolihii ay wax ka soo haraanna zaa'idka yaa iskale ninkii iska lahaayaa iskale deyntii haddii laga gudo xoolihii ay wax ka soo haraan lagu gaday ninkii awal xoolahan iska lahay baa loo celinaa qeybtii u hartay haddii wax lagu soo yeeshana weli waxbaa lagu yeelana haddii uu ceyrtoobo ninkaas oo uu ninkii muflis ou noqdo oo deynta lagu leeyahay maalkiisu ay kala bataan muflis baa la yidhaahdaaye ninkan dad badan ay deyn ku leeyihiin xoolahan rahanta ah marka la gado waxaa dadka kale uga xaq leh ninkan agtiisa ay taalle ma la dhahaayo uswatul quramaa dadkii deynta ku lahaabuu raaca oo xoolaha inta laysku daraniyo intaadii yani w yani waxaa loo kala qeybsanayaa sidii loogu kala lahaa deynta la dhihi maayo waayo xoolahan ninkan haystay agtiisa taallay waa uga xaq leeyahay dadka kale deynta kule ninkan suuqa marka la geeyo horta asaa wixiisa laga siinaa wixii marka dheeraad ah oo soo haro ayaa dadka kaleo deynta kule markaas hadday jiraan iyo loo taagaan aduu axkaamahaasaa ugu muhiimsan waxaa hadda rahanta iyo ku jira dadka qaarna beec aan dhicinay mararka qaar lacag kasii qaadayaan qofkii lacag dhig lacagtaa marka rahan ahaan u dhig mana dhicinba wax beeca dayn weli layskuma yeelanin xaq uma lahan taas ayb wain kuntum haddii aada ahaataan calaa safarin safar korkii ay musaafiriina musaafiriin haddaad ahaataan oo xaalad safar ah ku jirtaan walxaal lam tajiduu aydnan helin kaatiban mid qoraayo aydnan helin wax qoro fa rihaanun faltu'khad ha la qaado rihaanun rahan ha la qaado ama fal wahiiqatu wahiiqada rihaanun rahan rahano waay rahanta oo maqbuudatun la guddoomaayo oo gacanta lagu dhigaayo rahanta marka min shanihaa in la guddoomo waay haddaan la guddoomin wax gacan lagu dhigay aynan jirin rahani maba jirtaba oo hadhow ninkan cayn ayaa la ii sheegay aniga welina ma guddoomin cayntaasaan fiirsanaa oo ninkii iska lahaa gacantiisa weli ay ku jirto waxaas isaga ma lahan rahanna ma ma noqonin weli fain amina bacdukum fain amina haddii uu aamino bacdukum qaarkiin haddii uu aamino bacdan qaarka kale yacnii ninkii deynta bixiyey kii uu siiyey hadduu iska aamino oo qorid iyo yacni rahan labadaba uka uga kaaftoomo ammaanadiisa darteed falyu-addi ha guto alladii kii uutumina midkii markaa yacnii la aaminay amaanatahu amaanadiisii ha guto damiirkan marka amaanatahu laba meel baa loo celiyaa amaanata rabbi deyn amaanatahu ninkii deynta iska lahaa amaanadiisii ha u guto wuxuu ku aaminay ama in la yidhaaho falyu-addi ha guto aladii kii uutumina la aaminay amaanatahu amaanata dayni deynta amaanadeedii ha guto deynta amaanadeeda ha guto waa maxay deyn amaanadeed in layska bixiyo ha guto damiirkaa marka amaanatahu amaanat dayn amaanata rabbi dayn labada waa loo celi karaa ayb walyataqil marka amaanada in la guto waayo xadiis baa wuxuu addi lamaanata ilaa man itamanaka amaanada u gudo ciddii ku aamintay walaa takun man khaanaka qofkii ku khayaanana ha khayaanin hebel asba saasuu ii khayaana waa iska khiyaanayaa sax ma aha waxaa kaloo xadiid kale uu ahaa inkastoo sanadkiisu wax ku jiraan haddana aad baa loogu camal falaa qawaacidda sharcigana waa waa waa waa u markhaati kacaysaaye wuxuu ah cala lyaddi maa akhadat cala lyaddi maa akhadat gacanta waxaa laga rabaa waxay qaaday shayga qofkii qaado damaankiisa isagaa laga rabaan hadday ama halaabaan wax kale noqdaan isagaa laga rabaa ilaa gacantiisu inay tahay gacan ammaana ma tacadina ounan samaynin hadday gacantiisu gacan ammaano tahay wax tacaddi ounan la imaanin qofkaa looma haysto rahantan baaba ka mida ninkii ay ag taallay isagoon wax xadguduba samaynin haddii tuug usoo dhacay oo ka qaatay alaabti oo laga xaday oo isaga wax xadguduba ounan kulahayn ee uunan dayicin ammaanadii <coughs> ninkaas marka ma laga rabaa may lagama rabo ninkaan awalba gacantiisu gacan ammaanay ahayd ma laga rabo deynkiina kii baa loogu leeyahay deynkii sidii baa lagu laha waxaygii aniga waxaygiiba waa dhumeene waxaagii maxaad u raadinay qalad waay nacam ayb adee waxaagii sharcigii damaan ma uunan u yeelin sababto ah tacaddi kuma dhumin ayb oo murtahinka iyo dad badana waxaa la yidhaha gacantoodu yad yaduhu yaddu amaana waayaa laleeya yaddu damaan ma aha iyo yaddaa dhowr nooc kala falyuaddi ha guto alladii kii uutumina la aaminay midka la aaminay oo ammaanadii lagu aaminay amaanatahu ha guto amaanad amaanadiisii ha guto amaanata dayn deynka amaanadiisa ama amaanata rabi deyni ninkii deynka iska lahaa amaanadiisii ha u guto walyattaqi llaaha allaha ka cabsado marka meeshan fain amina bacdukum caamir bnu sharaaxiil ashacbi isaga wuxuu leeyahy aayaddaani farihaanun maqbuudatun waa la oo waxaa nasakday ta ka dambayso fain amina bacdukum bacdan haddii lays aaminaaba la yihi marka rahantu waajib ma ahan ayuu leeyahay de awalba waajib maba ahaynba ayb wax isdiidaayana ma aha maadaama awal iya rahantu aynan waajib ahayn waliyataqi llaaha waliyataqi ha ka cabsado allaha allaha ka cabsado rabbahu rabbigiis ha ka cabsado allaha iyo rabbahu baa la israaciyey yacni maadaama meesheeda xoolo yaallaan naftiina ay xooluhu iska jeceshahay aad baa loo cabsi gelinayo war allaha aada caabuddo ka cabso rabbigii ku abuuray ka cabso waa laba magaco aad u waaweyn waay nacam midna allaha adiga aada cibaadada ula qasdaysid warniyow ka cabso maalkan haqi ah yacni lagugu aaminay ha dhicin rabbahu marka la leeyahayna rabbigii adiga ku maamulayay ku abuuray ku khalqay ka cabso waay meel ka dambaysa meela qofka lagu cabsiiyo marka walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata markaatidiina ha qarinina ayb marka markaatidii ha qarinina macnaheedu marka waxaa la yidhi saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi ey cinda alxukaami xaakimka hadduu idin yeero markaati aada xambaarteen si aad uga markaati kacdaan ha qarinina qarintuna waa maxay inaad diidaan war soo bax maxkamadii markhaati aan kaaga baahanahay arrinkii aada ogeyd may kuma markhaati furaayo hadduu yidhaha waa dembaaba awalna markhaatidii uu qaatay waa dembaaba ka kabiira min alkabaa'ir waayo kitmaanu shahaada waayo xuquuqaa ku dhumayso xuquuqda inay dhuntana maa laa yacni ku dhunta ma ah waxaa marka saciid uu leeyahay man ushhida calaa xaqin qofkii xaq lagu markhaati gashto falyuqimhaa calaa wajhiha xaqaa markhaatida uu ka noqday sidiisii ha u oogo kayfa kaanat siday ahaataba arabiicu bnu anasna wuxuu yidhi falaa yaxilu liaxadin qof uma xalaal aha an yaktuma shahaadatan hiya cindahu inuu qariyo markhaati agtiisa ahaatay wain kaanat calaa nafsihi naftiisaba korkeeda ha ahaato hadduu doono asaga waxa ku waayo awil ama labadiisa waalidba dhib ha ugu sugnaadaan awil aqrabiina qaraabada dhib ha ugu sugnaato waalidkaa marka hadhow qofka waalidkii mau caasiyey qofkaas ma caasinin bal waalidkii xaq bauba ka gudaaba waalidkii xaq lagu leeyahay adigana aada markhaati ka tahay haddaad yacni ku markhaati furto waa lag waa lagu leeyahay aada ku markhaati furto waalidka waa u ixsaan fashaye ma aadan caasinin caaqna ma ahan qofkaas nacam dadka qaar say malaynayaan ma aha ibnu cabaas isaga wuxuu yidhi idaa kaanat cindaka shahaadatun agtaada hadday markaati tahay fasa'alaka canhaa uu ku su-aalo qofkii markhaatida agtiisa kuu taallay faakbirhu bihaa u sheeg walaa taqul ha dhihin ukhbiru bihaa cinda alamiir adiga kuu sheegi maayo amiirka agtiisaan ka sheegaa ha dhihin ee isaga laftiisa u sheeg xataa nacam lacalahu yarfacu ow yarcawi waxaa laga yaabaa marka inuu qaadigii aado ama inuu cabsado yaaba dhacdo mararka qaar ma ogtahay markaatida waxaa dhici karto isaga hadduu hadda markhaatidaa ni arrinkaas soo ahaa ayuu ku weydiiyey markhaati o adigii ka ahaaye ha ka qarinin isaga laftiisa u sheeg arrintaas saasay saasay ahayd dheh waxaa laga yaabaa marka dacwo iyo orod inuu iska dhaafo oo mar uu is yihah war haddii markhaati ku og yahay waxba soo heli mayside iska dhaaf inuu is yidhaahdaa laga yaabaa maslaxa taasna ku jirta <coughs> ile markhaatida marna waxbaa lagu helaa marna ma lagu helaayo macnahaasaa marka ibnu cabaas isagana uu aayadda ku macniyay walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata markhaatidii ha qarinina waman qofkii yaktum qariyo haa markhaatidii qofkii qariyo fa inahu isagu aathimun ku ou dambaabaayo waay qalbuhu qalbigiisa ay faajirun qalbuhu <clears throat> jumladaas markaa qabaru ina iyadaa dhacaysa ay faajirun mid ou faajiroobayo waay qalbuhu qalbigiisa <clears throat> waayo qarinta wax in la qariyaa xaggay ka dhacdaa qalbigay ka dhacdaa shayga markuu wax qarinaayo qofku wax qarinaayo qalbigu wuxuu ka guntaa waxaan inuusa sheegin saa darteed baa marka qalbigii baaba loo nisbeeyeyba ficilkan qalbigii maadaama uu ku qumay yaa marka yacni dembiga qalbigii baa marka loo loo nisbeeyey fa inahu isaga qofkaa markhaatida qarinaayo aathimun mid uu dembaabaayo waay qalbuhu qalbigiisu uu dembaabayo wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan caliimun midkii ku ogaal badan waayo allah subxaanahu wa tacaala oo markhaatida iyo haddaad gudanaysaanna waa idin ogyahay haddaad qarinaysaanna waa idin ogyahay sina ilaahay cilmigiisa ugama maqnidiin marka markhaati beenaalahu isagana hadda qarintii baa dembi weyn laga dhigay markhaati beenaaluhuna waa kasii daran yahay rasuulka sal ll ly slam waa kii yidhi alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir dunuubta kuwa ugu waaweyn miyaanan idiin sheegaynin waxaa ku jirtay marka markii saddexaad alaa wakaana mutaki'an nebigu waa iska dangiigay markii hore warka uu sheegayo waa xusullaysnaa fa jalasa waa soo fadhiistay arrintan inay culus tahay darteed markaasu wuxuu yidhi alaa washahaadatu zuur alaa waqowlu zuur shahaadatu zuurka waa ku celceliyey saxaabadu ilaa saxaabigii uu yidhi laytahu sakad ilaa aan iska dhahno xataa qulnaa laytahu sakad alla mau iska aamusan nebiga sal l l slm annagoo uturayna marka markhaati beenaaluhu marka yacni dadkii waa isku dira waayo markii markhaati beena uu furo qofaan xaq lahayn buu xaq siinaa markii qofkii xaqiisii laga qaado qof kaloo haysto ou arkana waxaa laga yaabaa inuu isagiina dilo kii xaqiisii haystay waxaana laga yaabaa dee dilku naftirkiisa inuu waa dembi dilka naftirkiisa qofkaan hadduu wax kaa haysto adiga ee markhaati been iyo maxkamad uu kaaga qaatay inaad intaad iskaga tagta iska disha ma ahan ama inaad intaa iska sabarto qadahaas wax buriyo aad raadsatid oo sharci ah <coughs> iyo si kalood ku qaadan karto uun inaad raadiso kuu bannaan maahane haddaad adigiina wax disho kii kalena uu wax dilo fasaadkaas waxaa sababay qaadi beenaalaha midkan qaaliga beenta wax ku xukumaayo laaluushka qaato mujtamacuu dhib ku yahay marka waa in saas loo ogaado <coughs> iyo midkan markhaati beenaalaha isagana asagaa dadkan isku diray dembigoodana waxbuu ka qaadanaa <clears throat> marka markhaatidii inaan la qarinin beenna laga sheegin <clears throat> waxa laga markhaati furaayana maxay noqonayaan wax waadix ah ka shamsi ilan markhaatidu cilmi waaye cilmiguna mar shaygan haddaadan ogeyn inaad ka markhaati furta ma aha waa inaad marka si waadixa oo hubaal ah oo cad aada u og tahay marka haddaa ogaato hana hana qarinin iyo beenna ha ka sheegin wallahu alla bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan caliimun kii ku cilmi badan lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi llah <clears throat> lilaahi allo unbaa iskale alla unbay unba usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa in tubduu haddaad muujisaan maa waxa fii anfusikum nafihiina dhexdooda ahaaday haddaad bannaanka keentaan ow amase tukfuu aada qarisaan hu shaygaa aada qarisaan maaga yuxaasibkum idin xisaabiyee bihi idinku idinkugu xisaabiye allaahu alle yuxaasibkum idinkula xisaabtamee bihi shaygaasi allaahu alle idinkula xisaabtamee fayakfiru fahuwa alle yakfiru waa dhaafayaa liman ayuu u dhaafayaa yashaau ou doonayo wayucadibu waa cadaabayaa man axad yashaau ou doonayo wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantii korkii qadiirun qaadirun midkii awoodo aayaddan marka ugu horeysa waxay culimadu isku khilaafeen hal hiya muxkamatun am mansuukhatun aa meesha ugu horeysa oo laga fiiriyo ibnu naxaas abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq ibnu cabaas wuxuu ka sheegay yani aayaddan shanigeeda saddex qowl qowlka koowaad wuxuu yahay annahaa mansuuqatun aayaddan in la nasakhay maxaa lagu nasakay biqowli llaahi tacaala laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay naf ma kalifaayo ilaa wixii awoodo ku kalifaayo labada aayad marka ma isdiidayaan xagga macnaha daahirka waxaa aayaddan ku jiro qofkan qalbigiisii wax kusoo dhacay baa lagu xisaabinaa marka la yidhaah qalbigiina waxa kusoo arooraya isaga uunan iska celi karin daaqo iyo tabarna uunan u haynin ayaa markii hore sidaasaa la yidhi markii dambena laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscahaa waxaan qalbigiina kusoo dhacdhacayo oo aydnan iskaba celi karin maba la idinku kalifaayo sidaasay marka labada aayadood isu yacani daahir ahaan isaga hor imaanayaan marka midaana mansuuqa ah taasaa naasikha ah oo wax nasakday hadalkaas marka ibnu cabaas ayaa laga wariyey yani qowlka labaad wuxuu yahay ibnu cabaasna laga wariyaa annahaa gayru mansuuqatin aayadda waa muxkama mansuuqa ma aha ayib markaan mansuuqa laga dhigina muxkamo laga dhigo waa annahaa caamatun waana aayad caam ah u fiirso mansuuqa ma aha waana caam qolo gaar ay ugu saabsan tahay ma laha yuxaasabu lmu'minu walkaafir waxaa la xisaabayaa mu'minka iyo gaalka walmunaafiq iyo munaafiqaba waa la xisaabayaa bima abdaa wa akfaa qof walbaa wuxuu qarsaday oo qalbigiis kusoo dhacay iyo wixii uu muujiyey labada waa lagu xisaabaa fayaqfiru llahu lilmu'miniin ilaahay mu'miniinta waa u dhaafayaa wayucaaqibu lkaafir wayucaaqibu lkaafira walmunaafiqa gaalkii iyo munaafiqiina alla waa ciqaaba gaalka iyo munaafiqa wixii qalbigooda ku jiray iyo waxay muujiyeenba waa lagu ciqaaba amaa mu'minku waxa qalbigiisa ku jiray intuu alla qirsiiyo ou tuso inuu ogaa oo xijaab intuu isku astu yacni uu ku asturo isku asturo alla ayaa addoonkiisii keligiis labadooda iyagoo ah ayuu alla wuxuu dhahayaa waxaa makugu soo dhaceen maalin hiblaayo taa makugu soo dhacday oo taa makugu soo dhacdayo sidaas qalbigaaga maka maka goosatay haa waana ku asturay aniga keliya ku ogaa waana ku dhaafay hadda muuminkii marka waa loo dhaafayaa gaalkii munaafiqiina waa loo qabanaa ilaa iyaga wax loogu dhaafo maba haystaan calaa haadaa marka <coughs> aayaddu marka waa caam oo waxay caam ku tahay qof kasto marka waa muxkama waa laysu <clears throat> xisaabtan waa jiraa laakiin ciqaab ma ah ma jira mu'minka lagu lagu ciqaabi maayo <clears throat> caaisha iyada waxaa laga wariyey iyadana qowlkaas marka aayaddu inay muxkamo tahay caamna ay tahay laakiin iyada si kale u tawjiihisay caaisha isha aayadda oo waxay tidhi qofka wax allaale wixii qalbigiisa kusoo dhacay iyo wixii uu marka isaga banaanka keenay iyo wuxuu qarsadayba waa lagu xisaabaa qofka mu'minka adduunyadaa looga gudaa nabarkii gaaro wixii ku dhaco yani masaa'ibta soo gaarayso ayaa loogaga dhaafayaa waa lagu yani waa lagu xisaabay oo waa waxaa ku dhacay eh, inta waa lagula xisaabtamay oo eh, waa lagu abaalmariyeyba adduunyadaa laakiin loogaga abaalmarinaa oo waxay la mid tahay qowluhu tacaala laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suu-an yujza bihi qalbigana camal waa ka dhacaa camalkan marka layska abaal marinayo masaa'ibta adduunyada iyo yacni lagaaga aadinayana waxyaabaha qalbiga kusoo dhacaa laba nooc waaye waxna waa mujarad khaadiro waay qalbigay kusoo dhacday iskama celi kartid laakiin adiga ma go-aansanin go-aanna kuma lihid camalna kuma lihid midda noocaasoo kale maba laysku qabanayaba sababtoo ah waa takliifu maa laa yudaaq haddii laysku qabto maba awoodidba qofka bani aadamka waa isla sheekaysana waxbaa kusoo dhacaayo bal saxaabada waxay sheegeen mararka qaar wax inay ku hadlaan ay adag tahay inay kusoo dhacayso mararka qaar oo shaydaanku mararka qaar dadka wuxuu kusoo ridaa wax aadan ku dhicin inaad ku hadasho xadiid baana ahaa wuxuu dhahayaa yani hada alkhaaliqu allah khaaliqa waa kan waxaas abuuray kaas abuuray kaasuu abuuray faman khalaqa isaga yaa abuuray ayaa qalbigaaga qalbiga qofka uu kusoo tuura inay ku had inaan saxaabadu waxay dhaheen inaan ku hadalnana waa nagu adag tahay markaasuu nabigu sal ll l slam wuxuu yihi daka sariixu liimaan iimaanka saafinimadiisa waayuu yihi taas marka iimaanka saafinimadiisa maxaa ah inay waxa kugu soo dhacaana maya sariixuliimaan waxaa ah inaad ka cabsanayso oodan ku qowli karin oodan ku dhicinba taasaa iimaan keenayso waa wax iimaan un ou keenayo calaa haadaa marka ta noocaas layskuma qabanayo laakiin khaadiradii qalbigaagay kusoo dhacday waa ka shaqaysiisay marka waxaad u bedeshay xoogaa doonitaan rabitaan go-aan marka dambe go-aanay noqoto waa go-aansatay mar haddaad go-aansatay rabitaankaagii la helay adiga camalkaagii kasabkaaga meesha ku jiro midaas waa laysku qabanaa marka xadiisulqudsiga dhahaya marka faman hama bisayi'atin qofkii xumaan ku hamiyo falam yacmalhaa waxaa loo qorayaa ajar waa mujarad yacnii wixii markaa qalbigay uga soo dhaceen waa iska joojiyey iraado jaasime ah go-aan ma uunan ku yeelanin ilaa hadduu go-aan uu la imaado waa loo qabanaa ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaari baa u daliila haday laba seef isku qaataan kii wax dilay iyo kan la dilayba ahlu naar kan la dilay marka muxuu ku naar ku mutaysana wuxuu ku mutaysanayaa go-aan qalbigu ka go aansaday inuu ninkan soo dilo waana dadaalay laakiin waa gaari waaye marka qodobkaas marka isaga macnaha ku jira sidaas waay marka qofka laga thawaabinayana waa hadduu ilaahay darti uga tago wixii waa ku soo dhaceen shaydaankii buu ka cudubilaystay waa iska dhaafay go-aan <clears throat> go-aan ama go-aanay inta qalbigii u ka goostay oo markiiba ka iska dhaafo ka toobad keenay qofkaa ilaahay dartiisa doo isaga dhaafay ajar buu ku helaa ayib <clears throat> marka labada macnaba halkan qowl ayay ku guda jiraan aayadda waa muxkama caama qowlkaa caaisha iyo midkaa ibnu cabaasba kan saddexaad wuxuu yahay annahaa maqsuusatun aayadda waa muxkama laakiin caam ah waa maqsuus maxay gaar ku tahayna fii kitmaani shahaadati markhaatida qarinteeda waa wax laga hadlaayo bidaliili aayadda ka horreysay oo qowlkaas marka isaga wuxuu leeyahay lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu haddaad muujisaan maa fii anfusikum waxaa nafihiina ku jiro ood markhaatidii sheegtaan ow tukfuuhu ama aada qarisaan wixii qalbigii ku jiray oo markaatidii ahaa aada qarisaan yuxaasibkum bihi llahu ilaahi waa idinkula xisaabtama marka aayaddu marka waa muxkama markaatidayna ku saabsan tahay bis saddex qowl soomaa marka intaas saddexdaas qowl baa aayaddan ku jirto waxaana ugu xoog badan labada dambe in aayadda caam laga dhigo oo la yidhaha mu'minka ilaahay uma qab ma ciqaabayo waa kula xisaabtamaa laakiin waa iska daynaa waa iska dhaafaya waa loo asturay adduunka aakhirana waa loo cafina xadiidna waa kusoo arooray arrintaas oo kale ama in la yidhaha waa aayadda maqsuuso waayo shahaadada qarinteeda waayo waxa laysku qabanayo waa camal qalbi ah iyadana amaa qowlka hore in la yidhaha aayadda waa mansuuqa laa yukallifu llahu nafsan baana lagu nasakhay ishkaal weynaa ku jira qowlkaas ishkaalkaasna wuxuu yahay sideedaba naskigu intou galaa axkaamtau galaa akhbaartu naski ma galo aayaddaanna wax xuguna ma sheegaysay akhbaar waay waxay ka warramaysaa marka suuragal maaha in la yidhaha marna ilaahay waxaas waa idiin qabanaa iyo may idiin qaban maayo in la yidhaha waayo laba khabaroo isburinaya kasoo baxayo ilaahayna waa ka nasahan yahay khabarkiisu inuu isbu isbaraanbaro ama uu iskhilkhilaafo ibnu naxaas laftiisa marka sidaas uu leeyay ama alqowlu fi اnaskhi famushkilun qowlka naskigu waa mushkil buu yihi xayثu ina alaayata min alahbaari wاlahbaaru laa yadkuluhaa naskun marka see loo tawjiihinaa warka ibnu cabaas marka naam nasakhathaa aayatu kada see loo tawjiihinaya wuxuu leeyahay macnaa nasakhathaa ay nazalat binuskatihaa sawa manaa marka waxaa laga wadaa aayaddan oo kale mid lamidoo la nuskho ah ayaa oo soo aroortay oo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahadi labadan aayadood marka waa isku nuskho oo kale macnaa nasakhathaa ay nasalat binuskatihaa ayay la soo degtay macnaha saas u tawjiihiyey marka wuxuu yihi walaysa hada min alnaasiqi walmansuuqi ma aha ayb fii shayin waxna kama aha markaa ayuu wuxuu keenay marka ayb <coughs> bimacnaha marka waxay noqonee waa isku nusqo maxaa laga wadaa marka wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaahu yacni ilaahay arrintaa adag waa idinka zuulina waa idinka zuuliyey oo intaad barisaan oo idinka dhaafay oo aayadda dambe marka saan arki doonad rabbanaa laa tu-aakhidnaa in nasiinaa aw aqda'naa iyo eh, rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu iyo ayaa ku jiraan marka nasqigii ibnu cabaasna sidaasu isaga u tawjiihiyey waana si macquula waayo aayaddan iyadoo a min aayaati alakhbaar ka mid ah haddana naski waa adag tahay lilaahi alla unbaa iskale maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo maa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday wain tubduu haddii aada muujisaan maa ay ladii kii fii anfusikum <clears throat> nafihiina dhexdooda ahaaday ow amase tukfuu aada qarisaan hu isaga maaga aada qarisaan yuxaasibkum <clears throat> idinkula xisaabtamee bihi maagaba allaahu alle idinkula xisaabtamee shaygaas ayb <clears throat> ayb fayakfiru xarafkan laba qira'a ku jirto fayakfiru liman yashaau iyo fayakfir liman yashaa fayakfir marka haddii la akriyo yuxaasibkum jawaabtuu ku cadfan yihi yuxaasibkum bihi llaahu alle idinkula xisaabtamee fayakfir dhaafee liman u dhaafee yashaa uu doonayo wayucadib cadaabee man axad yashaau uu doonayo haddii fayakfiru la yidhaahdana markaa jumlay noqonaysaayo ismiyaa ah marka fahuwa ayaa lasoo qadaraa <clears throat> fayakfiru fahuwa alle yakfiru waa iska dhaafayaa liman buu u dhaafayaa yashaa-u ee yashaa-u hu ou doonaayo wayucadibu waa cadaabayaa man ayuu cadaabayaa yashaa-u ou doonayo wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun qaadirun midkii karo oo awoodow aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun aamana wuu rumeeyey alrasuulu rasuulkii bimaa biladii kii ayuu rumeeyey unzila la dejiyey huwa maaguba ilayhi isaga xaggiisa loo soo dejiyey min rabbihina looga soo dejiyey rabbigii xaggiisa waalmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen kullun dhammaan mid kastaa rasuulkii iyo mu'miniintiiba aamana billaahi allou rumeeyey wa malaa'ikatihi ikatihi buu rumeeyey alla malaa wa kutubihi ayuu rumeeyey kutubtiisii wa rusulihi alla rusushiisii buu rumeeyey laa nufariqu yaquuluuna xaal ay dhahayaan iyagoo dhahayo laa ayay rumeeyeen laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin axad axadka oo min rusulihi rusushiisa ka mid ah ma kala geynayno iyo wa beyna axadin ku kale ayb marka maxduuf waa laysaga soo qadaraa mid iyo mid kale oo rusushiisa ka mida ma kala geynayno axad waa nakiro nafigayna gashaa jumlada manfiyada ah haddii midda dambe lasoo qadaray iyadana nakirada ee axadinta wa beyna axadinta dambe yacni nakiro haddii lasoo celiyo kii hore waa tii hore mid ka duwan un wayn ayb haddaad tiraa raaytu rajulan wa rajulan ay rawarajulan aakhara wa kii un ma noqonayo marka marka rasuul iyo mid kale oo asna rasuula ma kala qaadayno iimaanka ku kala qaadi mayno laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin axad axadka oo min rusulihi ilaahay rusushiisa ka mida iyo wa beyna axadin iyo ku kale kala geyn mayno ayb axadka bimacnaa waaxidan markaas ka laqbeynaynaa laa nufariqu bayna axadin waxaa kaloo bannaan axadka in laga laqbay waaxid inaan laga laqbaynine fariiq in laga laqbeyo laa nuka laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin ay bayna fariiqin dadkan markay isku duuban yihiin kooxdu hal waayo si marka loo fiiriyo mid mid marka la yidhaahna waa badan yihiin laa nufariqu ma kala geynayna bayna axadin ayna ay bayna fariiqin koox oo min rusulihi alla rusushiisa ka mida ma kala qaadayno oo iimaanka intaan qaarna rumayna qaarna ka tagna ma yeelayno marka wax maxduufa looma baahanayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii samicnaa waan maqalnay wa adacnaa waan adeecnay ay samicnaa qowlaka warkaaga waan maqalnay rasuul allow ama allow wa adacnaa waan adeecnay yacnii amarkaagiina ay amraka gufraanaka natlubu waxaan dalbaynaa gufraanakaan dalbaynaa dembi dhaafkaaga ah rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna wa ilayka adi intii ka unba almasiiru meesha loo ahaanayo ay ahaatay aayaddan iyo midda ka dambaysa labada aayadood suuradda ugu dambaysa waaye waa midda nebiga sal l slam uu yidhi man qara'ahumaa fii leylatin labadan aayadood qofkii habeen akriya ka fataahu waa ku filan yihiin laba aayad aad u fadli badan maxay uga filan yihiin marka waxay uga filan yihiin baa la yidhi inuu isku xijaabo shar inuu iskaga xijaabo labadan aayad waa uga filan yihiin waxaa kaloo la yidhi kafataahu salaatuleylka habeenkaas waa uga filan yihiin haddii hurda iyo la tagto ee markuu seexanayo labadan aayadood oo akriyay salaatuleyl ayagaa uga filan sidaana marka waa kafataahooda waa lagu macneeyaa ayb marka laba aayadoodoo fadli badan oo ku jira waayo arkaanuliimaankiina waa ku jiraan iyo iyo yacni markaa ta ducooyin iyo yaa ku jiraan aamana arasuulu aamana wuu rumeeyey alrasuulu rasuulkii waa rumeeyey bimaa biladii kiiba u rumeeyey unzila la dejiyey huwa maaguba ilayhi rasuulka xaggiisa loo soo dejiyey min rabbihi xagga rabbigiina looga soo dejiyey unzila waa isaga tacallujin karta haddaad doontana min rabbihi xagga rabbigii xaal uu ka ahaaday xaala kownihi min rabbihi waalmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen marka waalmu'minuunadaas waxaa bannaan waqaf taama in halkaas laga dhigo ayb waxaan ujeedaa laba tafsiir baa ku jirtee min rabbihi in waqaf taama laga dhigo oo marka waa maxay aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbi walmu'minuuna mu'miniintiina kullun mid kastoo mu'miniinta kamida aamana billaahi buu rumeeyey marka jumlo cusub oo walmu'minuuna ka kacaysa in laga dhigo way bannaan tahay sidaas ayb macnaha kalena waxay tahay wlmu'minuuna in lagu cadfo rasuulkii aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wlmu'minuun oo meeshaa lagu istaago kanaana daahira macnahan dambe kullun mid kastaa aamana uu rumeeyey billaahi allow rumeeyey mid kasto mid kastoo marka eh, yacni rasuulkii iyo mu'miniintii aamana billaahi alla ayuu rumeeyey allah see loo rumaynayo allah rumaynta alla marka waxay noqonaysaa marka ugu horeyso horta jiritaanka alle inaad rumayso wujuud ullaahi tabaaraka watacaala wujuudu rabbi rabbi inuu jiro de waa soo marnay marar badan awoodaha yacni makhluuqaadkiisa daliil waa u yihiin khaaliq inuu jiro rabbi khaaliq uu yahay tadbiirka iyo koonka oo aan isdhaaf dhaafayninoo hal nidaam un markaa ku soconaayo inuu rabbi leeyahay waa daliil caday u tahay low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata dhulkii baaba fasaa waa dagaalami lahayn ay ayb ma اtakada allahu min waladin wma kana macahu min ilahin ida ladahaba kulu ilahin bima khalaqa bima khalaqa walaclaa bacduhm calaa bacdin waxaa kaloo kutusaayo in allaha yumsiku samaawaati wاlrda an tazuulaa dhulkan aan dhaqdhaqaaqaynin oo iska taagan oo masla wax lagu qabsanayo qoraxdan halkan kasoo baxayso maamulkan koonka ka taagan rabbi una tusaa yani in rabbi ma jiro la yiraa oo la inkiro mukaabaro ka weyn ma leh wax caqligalana galana maahan fidrana maaha waa madax adeyg un bis qof iska macangeg ah weeyaan uu qofka rabbi jiritaankiis inkirayo ayb marka wujuudkiina maanta waxaad moodaa de rabbi jiritaankiisiibaaba yaa hadda la inkiraa waxaana lagu inkiraa wax la leeyahay lagu tilmaamayo culuum culuum marka hadda la yidhaha culuum maxaa loo jeedaa syniskaa dadku ay ka wadaan syniskii baa marka waxaa loo adeegsanaa in ilaahay jiritaankiisa lagu inkiro wax aanan u jeedin ma rumaynayo ku leeyahay nacam shaygii xisiga ah waxaan taabo kara un baan rumayna nacam meeqa waxyaabooduu rumaysan yahay oo inay jiraan la og yahay unana soo taaba karin ruuxda isaga labadiisa kalxamood dhexdeeda ku jirtaa kamida wax uu ka yaqaano ma laha inay jirtana waa la og yahay oo lama inkiri karo ruux inay jirto haddana maca dalika ma arkaayo say u taallo bani aadamkii marka wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan waxaa kaloo jira iyada lafteeda yani nimankaa marka malaaxidada hadda waxayba maraayaan awal ayagu yani waxay leeyihiin dad oo wax sababeeyo oo caqli adeegsado iyo caqliga hala adeegsado say ulahaayeen iyagii baaba caqligii ka tegin shay walba waxay ku sida gaarkiisa waa in loo arko marka caqligii iyo badahiyaadkii baa meeshii dhumayna nin hadda maanta konton kiilo qaaday horteenna ku qaaday konton kiilo loor konton kiilaa nin qaaday waxaan ku shakinaynaa hal kiilo inuu qaadi karo haddaan dhahno ilaa aan ka aragno asagoo hal kiilo qaadaayo kiilo ma qaadi karo aan rumaysanaynaa haddaan dhahno waxaas macangegnimo un um soo maaha nafsu hada almithaal waayo warkooda malaaxidada marka syniskay ku gambadaan waxbarashaday ku gambadaan waxaas marka dhallinyarta iyo dadka waxbarto inaynan waxyaabaha ku saamoobin ee ay caqligooda iyo fidradooda fidradooda aanay ka tegin marka caqligii iyo fidradiiba wujuudu rabbi waa daliil ayay u yihiin qur-aankiina waa qofkii u baahan markaas haddii intaa ku qanci waayo oo kale ayaa qur-aanku wax u sheega haddana adilada marka rabbi inuu jiro loo keenayo naqliga ah waa adilo dadka qaar waxay yidhaahdaan wax waadix ah ayaa qof fidradii ka fasaaday baa la rabaa in xujada loogu oogo umis emaan lama gara weynin rabbi subxaanahu watacaala malaaxudaanka barnaamijkan waxaan oo kale waxaan ugu dheerana cudur jira waan ogahay waxyaabaha la yaab kale marka waxaa ka mida yacni dadkan malaaxidada laftoodu ay isu sheegaan waxay yidhaahdaan ilmaha yaryar wax badanoo fitradooda la socdaa jiro haddii laakiin waalidka xaggiis uga imaanayo in markaas loo sheegana dan ay ugu jirto maslaxa ugu jirto marka waxay rabaan inay ka dhigaan ilaahaa jirada ilmaha qalbigooda lagu abo oo yacni la gelinayo ama ay marka hore marka horeba ku diyaarsan tahay kadibna waalidka uu ka maqlaayo kale ama dadka ku xeeran ayay waxay rabaan inay yidhaahdaan waa iska qadiyo khuraafaad oo ilmo laga dhaadhiciyey oo markaas ayaga loogu danaynayo ilmaha yararka soo ma arkin maalan hadda dhaqanka soomaaliya marka la fiiriyo cunugga markuu yaryahay yani waxaa <clears throat> qisas waxaa looga sheekeynaa yani dad qalataa jirto iyo dhegdheer iyo qisooyin iska waxaa jira mith ah mith mith waxaa la yidhaha is waxyaabaha iska khuraafaadka ah markuu weynaado waa iska fahmaa laakiin cunugan in lagu cabsiiyo maslaxa ugu jirto nacam sidaas oo kale waayay leeyihiin malaaxidadu war ilaahaa jira ilaahaa jirada dadka la dhahaayo noocaas camal waayay leeyihin laakiin waxaa la weydiiyey iyaga way ka jawaabi waayeen ee gaalada waxay qabaan wax la yidhaha khuraafo waxaa jiro bahal marka bisha labiiyo tobnaad la gaaro ilmaha guryaha dadka kusoo garaaco xoogaa lacag iyo la siintay waxa la yidhaha waxaa la dhahaa santa santa calays santa calaisa lahaa santa calays marka khuraafo waaye ayaga xataa bugaagtooda waa ku dhiganta wax jira maaha laakiin cunuga marka uu yaryahay wax runoo u maleeyaa ilmahooda markay weynaadaan laakiin khuraafo inay tahay waa garanayaan laakiin ilaahay jiritaankiisii inay khuraafo tahay marna ma imaanaysa qalbiga qofka maku imaanaysa yani waxaan ujeedaa fitradii ilaahay jiritaankiisii marna ma isku bedelayso wax khuraafo ah ilaa in shaydaan wax u sheego qofkaan ma ahni sida tan ay isu bedelayso oo ogaal ou ogaanayo ay isu bedelayso kulamaa uu sii weynaado jiritaanka rabbi wou sii fahmaa qofka marka in laysku shabaho khuraafadan iyo wujuudu rabbi ayaaba wax aada u fog ah marka waxaa la yidhi middaan maxay uga bixi weysay qalbigiisa rabbi jiritaankiisa oo middaan santakalays ay uga baxeen tanna waa ka baxeen middaanna ma ka baxayso ilaa aada idinka la dagaalantaan idinkaa la dagaalamayo waana ka saari la-dihin quluubtii hadday isku mid tahay marka tanna maxay uga baxday tanna uga bixi weysa wax isku mida maaha marka tan kale wujuudka rabbi rabbi inuu jiro waxaa la ogaa qof kasto markii dhibaato ku dhacdo dhibaatadaas meel oo u ciirsado oo waayo qalbigiisa waxaa ku jiro awood ka sarreyso inay jirto oo u tadarucayo oo isu bihin bihinayo ayaa ku jirta qalbiga dadka xataa malaaxidada saas waa ku jirtaa markay dhibaato galaan oo xaalad marka yacni quus ay gaaraan markaas ilaahay ma jiraa mase ma jira haddii la su-aalo qof inkiraaya malaa mahmahayna u qabaan mahmaha ingiriisaa jirta lafteeda oo ay leeyihiin marka maba jiraba qof mulxid ah godadka bahalada godadkooda dhexdooda qof mulxida ma jira nacam mahmaha noocaas macnaheedu uu yahay ayaa jira nacam there are no atheist waxay leeyihiin qof mulxid ah oo diin laawo ah ma jiro in the fox holes godadka oo dawacada iyo godadka dugaaga dhexdiisa ee atheism kama jiro mulxidnim kama jirto waana wax qof walba og yahay malaaxidada marka saas xujadoodu intaas la eg tahay qur-aankuna waa sheegaa huwa aladii yusayirukum fi lbari wاlbaxri xataa ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wjaءahm اlmawju min kuli makani wadanuu anahum uxiiطa bihim dacow llaha mkhlisiina lah اdiin ma yani qalbi fira ahaanay ugu jirtaa ayb marka malaaxidadu waa dad inkaaran caalamkana hadda dacwo badan ka wado ilmaha yaryaray istihdaafaan xataa dadka yaryar ilmaha yaryarka buugaagay u qoraan dadka oo iska ay ku tilmaamaan xoogaa muqafaliin inay iska yihiin dad aan waxbarashada soo marin hab ay wax ku fahamsiiyaan masawiro iyoay u sameynayaan waa dadaalayaan intaas marka ilaah ma jiray ku dadaalayaan marka <clears throat> caqaa'idka la rabo dadka hadda in aada loogu faahfaahiyo waxaa ka mida mulxidnimadaas in lala dagaalamo haddii haddaan lala dagaalaminna iskuulaadkaay naga soo gelayaan ogaada iskuulaadka yay naga soo dhexgelayaan marka waxaa kaloo ilaahay wujuudkiisaa la rumaynaa waxaa kaloo la rumaynayaa rabbinimada alle koonkan inuu alla maamulaayo haddaad iska rumaysan tahay koonkan inay owliye maamusho iyo qofkii rumaysan de ilaahayba ma rumaysna kullun aamana billaahi ma leh koonka owliyana ma maamusho nebiyaalna ma maamulaan malaa-igiina ma maamusho allah subxaanahu wa tacaala baa maamulo intaas marka qofkii dhib u arkana allah soo hanuuniyo haddii ilaahay hanuun la doonay wax kaloon ka dhaarnaa malen waayo allihii koonka abuuray haddaan ka doodno asaa maamulo iyo maya ma maamulo haddaan ka doodno nasiib darro waay aad u foolxun waxaa kaloo qofku ruma yacni waxaa ilaahay subxaana watacaala baa la rumaynaa cibaado keligiis inuu leeyahay la rumaynaa uluuhiyada allah la rumaynayaayo keligiis in la caabudo cibaadaadkiina ilaahay xaggii keliya un loola qasdo sidoo kale eh, magacyada iyo tilmaam wan wanaagsan inuu alla leeyahay oo makhluuqaadkiisa uga duwan yahay wa malaaikatihi <clears throat> kullun dhammaan mid kasta aamana billaahi allou rumeeyey wa malaaikatihi buu rumeeyey <clears throat> malaaigtuna waa waxaa weeyaan cadadkooda ilaahay unbaa garanaya abuuray wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu kuwana marka magacyadoodaa naloo tilmaamay shaqooyinkoodaa naloo sheegay waa u rumayneynaa sidaas si guudna malaaigta aan u rumaynayna wa kutubihi ilaahay kutubtiisa u rumeeyey mid kastaa alle kutubtiisa u rumeeyey kutubta alle marka intii aan naloo naloo sheegay intii naloo tilmaamay towraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur-aanki iyo waa rumaynaynaa intii kaloo aan naloo sheeginna si guud in ilaahay kutubtii rususha uu ku soo dejiyey si guudaan u rumaynaynaa si gaar ahaaneedna qur-aankaan u rumaynaynaayo qur-aanku isaga annaga si gaar ahaaneedo waxaa waajib noogu ah inaan isaga ku dhaqanno isaga inaan marka yacni tacaaliimta ka qaadano kutubtii kale isagaa nasakhay suurat lmaa-idaan ugu tegaynaa waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi wamuhayminan calayhi marka kuwaas towreed ma rumaysan tahay haa towreedka ilaahay nabi muuse kusoo dejiyey waa rumaysanahay tafaasiil laakiin ma ogin tafaasiishiisa qur-aanka inuu nooga warramo maahane waxaan hadda gacanta yahuudda ku jiro wax saxan iyo wax qaldanba waa isugu jiraan oo ay iyagu ka been abuureen ee kitaabkii alla aan ahayn saa darteed iimaan caamaan la imaan aan rumaynaynaa qur-aanku laakiin iimaan mufasal ah oo khaas ah ayuu ayuu lahaana wa rusulihi rususha allaan ayuu rumeeyey mid kastoo rusushii iyaguna iimaan caamaa la rumaynayaa gaar ahaan nabiyullaahi moxamedna waxaa la rumeynaa daacadiisu inay waajib nagu tahay qof maanta koonka joogo oo daacatu rasuul aynan waajib ku ahayn ma jiro waajibay ku tahay ama ha raboodo ama isagu ha iska kufriyo laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin axad axadka oo min rusulihi rusushiisa ka mid ah iyo wa beyna axadin iyo ku kale ma kala geynayno waxaan lagu kala geynaynin marka waa maxay waa iimaanka ogow meeshaas marka iimaan kuma kala geynayno inaan nebi moxamed inta rumayno nabi ciise beeninna ma samaynayno iimaankii maku kala geynayno laakiin shareecada ma lagu kala geey karaa share shariicatu muxamedin baa hadda annaga laasim nagu ah ambiyadii kale shareecadoodii hadda waa la nasakhay iyadana marka laa nufariqu bayna axadin macnaheeda iimaankii ku kala geyn mayno ma dhahayno nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin ma dhahayno sidaas sida suuratu nisa aan ugu tegayna insha allahu tacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waan maqalnay wa adacnaa waan adeecnay qowlkaagiina waan maqalnay allow amarkaagiina waa adeecnay gufraanaka yani demb natlubu gufraanaka dembi dhaafkaagaan dalbaynaa ama in la yidhaha ikfir ilaahu dhaaf lana annaga noo dhaaf gufraanaka dhaafitaankaaga noo dhaaf marka masder inay tahay marka caamil markaa lasoo qadaro rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wailayka adintii kaa unba almasiiru meesha loo ahaanaya ay ahaatay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa laa yukallifu llaahu alla ma kalifaayo nafsan naf ma kalifayo alle ilaa wuscahaa daaqadeeda iyo tabarteeda unbuu alla ayuu kalifayaa wuscahaa marka mafcuul labaaday ayuu kalifooda u tahay sida ugu fududna waa halkaas laa yukalifu llahu alla ma kalifaayo nafsan naf ma kalifayo alle ilaa wuscahaa daaqadeeda tamarteeda unbuu ku kalifayaa waxay awoodo maqduurkeeda lahaa waxaa usugnaaday naftii maa ayay leedahay kasabad ay shaqaysay wa calayhaa korkeedana maa ayaa usugnaaday iktasabad wa calayhaa korkeedana maa ayaa ahaaday iktasabad ay kasbatay marka iktasaba iyo kasaba labada waa isku macno aga yani labadoodu waa waa luga waaxida marka marna kasabadaa la isticmaale marna iktasabad rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow laa tu-aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddii aan ilowno aw amase akhda'naa aan gafno ilaahu hanoo qabanin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno walaa taxmil xambaarin calaynaa korkeenna isran ballan adag oo aanan ka bixi karin ilaahoo nagu xambaarin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow laa tu-aakhidnaa hanoo qabanin ina siinaa haddaan hilmaanno ow akhda'naa ama aan gefno ina siinaa marka shayga in la hilmaamo laba macno ayuu ku imaan karaa macna in laga wado duhuul shaygiiba waaba ka jaahilaad tahay maba kugu soo dhicinba ee kaas aslanba maba laysku qaban jirinba in marka laga weydiisto rabbanaa laa tu-aakhidnaa in nasiinaa in la yidhaha maba u baahna midkaas kaas isagu marka waa waa mid ee ka kale marka nisyaanku wuxuu yahay wejka kale shaygii marka waad og tahay oo hadda yacni maskaxdaada kama maqna haddana marka yacni kafle iyo wax marka kugu dhacay xaggeed yaad u samaysay yani shay markaa yacni aad shay a macnuhu marka wuxuu u dhacayaa wax aad dusheenna nagu farad aada nagu farad yeeshay ee camal ah falam nacmalhu aan ka tagnay markaas uunan samaynin ee kaa ilaahu noo dhaaf marka nisyaan ibnu jariir marka isaga wuxuu leeya ka hore maaha hadda halkan waxa loo jeedo waa midkan dambe waa wax lagugu farad yeelay ood ka tagtay way markaa adigu marka sidaa doontaha uga tag aada uga tegtid bae laakiin yacni wixiina ma diidanid oo jaxdi ma jira laakiin waad ka tagtay amaa nisyaanka oo iska duhuulka oo maskaxdaadiiba shayga inuu ka maqan yahay kaas aslanba maba laysku qaban jirin ay in nasiinaa shay-an haddaan hilmaanno faradta calaynaa aada nagu farad yeeshay camalahu camalkiisa camal falkiisa falam nacmalhu aanan samaynin ow akhda'naa iyadana waxay tahay fii ficli shayin aan ku gafnay nahaytanaa can ficlihi shay aada naga reebtay inaan samayno facalnaahu markaa aan samaynay calaa gayri qasdin minaa qasad la-aan aan u samayno xaggee qasad la-aan xaggeenna ka ahaatay ilaa macsiyatika aan markaa rabno yacni inagoonan u qasdaynin aan samaynay walaakin calaa jahaalatin minaa bihi wa khata gaf ahaanay nooga timid iyo jahli waayo qofku markaa macsida uu sameynaayo shayga laga reebo uu la imaanaayo jahli unbaa ku jiro hadii waayo haddii uu rabbi uu si fiican u xasuusto oo uu yacni jahaala haddaynan ku jirin ma uunan ku dhaceen macsidaas naam marka in nasiinaa ow akhta'naa laba meel uu kala geliyey nisyaankiina wuxuu geliyey shay nalagu farad yeelay haddaan ka tagno ow akhda'naana wuxuu geliyey shay nalaga reebay inaan sameyno calaa sabiili marka annagoo aanan macsidii uqasdaynin ilaahu labadaas naga naga reeb wanisyaanu marka wuxuu yihi calaa nawcayni waa kan marka hadalka ibnu jariir nisyaanku waa laba nooc calaa wajhi tadyiici watafriid gaboodfal iyo dayacaad mid ku imaanayo fa hada huwa aladii yasaluhu nas'aluhu allaha allaa yu-aakidanaa kaas waay midkaa ilaahu hanoo qabanin aan leenahay waa midkaan gaboodfal ku leenahay kan labaadna calaa wajhi cajzi nnaasi can xifdi mastuxfiduu wixii inaan ilaalinana nalaga rabay baanba ka caajisno maba awoodno maskaxdiiba ma soo gelin kaas hadda ma ahan buu leeyay halkaan khada sidoo kale laba waayo ayuu yidhi mid wuxuu ku sheegay marka maa yatiihi waa waxa uu qofku la imaanayo marka iraado iyo rabitaan iyo waxbaa ku ula imaanayo kaas waa laysku qabanaa midka kalena waa midka marka calaa wajhi اljahli iyo wadanni minhu biana lahu ficlahu ow akhda'naadaa laba iyadana mid waxay tahay xumaantii baad ku dhacday adoo og inay xumaan tahay kaas waayo marka ilaahu noo qaban ninkaan leenahay mid waxaa jira marka lagaa reebay oo aad ku kacday ood samaysay laakiin waxaad u haysataa inay kuu bannaan tahay oo adiga waxaad u haysataa marka inaad xaq u leedahay samayntiisuba xoogaa marka cilmigii baa kaa daboolmay waa kuu bannaan yahaad istiri kaman akala fi leyli min ramadaan daanan anahu lam yazal fii leyli habeenkii waxaa la cunaa ramadaanka habeenkiisa waa la cuni karaa waa iska waday waday isagoo waagu bariyeyba wax cunaa laakiin waxau u haysaa weli in habeen lagu jiro ka noocaas oo kalea marka ma loo qabanayo dembi ma looga dhigaayo taas waayo waa isla saxsan yahay oo maba u haystaba inuu gafsan yahay aayadda marka kan dambe ma ka hadlaysa kan horey ka hadlaysaa waxyaabaha marka xadiid baa isagana wuxuu ahaa khaaa ilaahay ummadeyda nebigu uu leeyay ilaahay ummadeyda uma qabanayo waxaan loo qabanaynina waa maxay khaaa wixii ka dhasha ma aha waxaan loo qabanaynin waxay tahay ismiga dembiga ayaan loo qabanaynin laakiin calaa sabiil nisyaan ama calaa sabiil alkhata haddaad jinaaye qof maalkiis ka baabi'iso maalkaas in la gudo waa layska rabaa ee waxaa lagaa rafciyey maalkii lagaama rabo ma ahane dembi melihid wayn shaygan dembigiisii baa lagaa ayaa la rafcinaa <clears throat> rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno walaa taxmil ha xambaarin calaynaa dusheenna ha ku xambaarin isran ballan adag isran marka ay cahdan waa cahdi ka qowlihi tacaalaa waakadtum calaa dalikum isrii ay cahdii waay marka macnuhu marka muxuu noqonayaa ilaahu hanagu qabanin cahdi ballan aada u adag oo aanan ka bixi karin inaan inaan la imaano oo hanagu ka yani ilaahu hanagu kalifin walaa nastadiichu aanan karaynin xadii xadiid muslim ku suganna markay sidaan dhahaanba qad facaltu buu alla yidhi rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa ow akhda'naa qad facaltu khada-aan marka iyo nisyaankan waxaa soo geli karo waxyaabaha lama kala qaadin caqiido iyo keyrkeed looma kala qaadin wixii qofka gaf dartiis oo u sameeyo waxaana ama caqiidaha ku tacalluqaan qofka muslimkaa uu sameeyo ama caqiidaha ku tacalluqaan ama yaani ku tacalluqin ilaahay subxaanahu watacaala waa ka dhaafay waayo qad facaltu buu yihi waa laga dhaafay wixii laakiin isagoo og ou ku gabood falo kaas waa kan loo qabanay isran marka macna sidaas waayo macnaha kalena isran culays han ugu xambaarin waa isla macno kamaa xamaltahu sidaad ugu xambaartay cala aladiina kuwii korkooda min qablina annaga naga horreeyey kuwii annaga naga horreeyey saad culays ugu xambaartay ballama adag iyagana marka maxaa ku keenay waa dembiga ay galeen fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طyibaati uxilat lahm wabisadihim can sabiili اllahi kaiira ayb oo kuwan hore inuu alla ku xambaaro yani ballamo adag iyo yani lagu adkeeyo diinkii maahan cadaalad daro waa cadaalad bal ayagii baa xumaan la yimid la yimid la yimid ilaahay marka munaasab waxaa looga dhigay iyagana in lagu adkeeya marka maadaama ay iyagu isku adkeeyeen rabbanaa yaa yaa rabbanaa rabbigeeno walaa tuxamilnaa hanagu qaadin oo hanagu xambaarin maa shay hanagu xambaarin laa daaqata tabar lana annaga aynan noogu sugnaanin bihi maagaba waxaanan tabar u haynin oo tabar aynan noogu sugnaanin ilaahu hanagu xambaarinoo inaan xambaarno sidaa hanaga yeelin hanagu ukalifin ayb ay laa tukalifnaa min alacmaali maa laa nutiiquhu acmaasha waxaanan karaynin hanoogaga hanagu kalifo marka waxaas waa maxay xadiidu nafsi walwaswasa qofka qalbigiisa waxaa iska soo gelaya ma iska saari karo naftiisu wax kula sheekaysanaa ilaahu taas ha noo qabanin waayo haddaad midaas noo qabato culays aadna dul saartay bay noqoneen qad facaltu buu iyadana alla yidhi subxaanahu wa tacaala wacfu cannaa wacfu ilaahu cafi cannaa xaggeenna ilaahu cafi waqfir ilaahu dhaaf oo qari lana anaga noo dhaaf oo naga qari dunuubanaa dunuubteenna naga asturoo noo dhaaf waqfir dhaaf lana noo dhaaf dembiga warxamnaa noo naxariiso anta adigu mowlaanaa kana maamulayaa tahayoo nagu maamulayo inuu noo gargaaro cadowgeenna nooga gargaaro in allaale intaan alla taqwadaada iyo alla ka cabsi aan ku taagannahay anta adigu mowlaanaa ayaa tahay kana maamulaya oo waxaad nagu taliinaa bina binasrika gargaarkaagaad nagu maamulaysaa duuna man caadaaka kan laakiin adiga kugu kula collaytamo wa kafara bika kugu kufriyo u gargaari maysid isaga liannaa maxaa yeelay annaga waxaad kaa noogaga gargaaraysaa liannaa mu'minuuna bika wa mudiicuuka kuwa ku rumaysan kuwa ku rumaynaya ku adeecayaan nahay marka in allaale inta tilmaantaan iimaan dhaba daaco alle ay taallo muslimka muuminkaa loo gargaara in allaale inta laakiin daacadii iyo iimaankii naqsi uu ku jiro ee mu'miniinta markaa waa la imtixaanaa say daacada alle ugu soo noqdaan waa laga yaabaa marka in maalmo cadowgoodu uu marka ka adkaado laakiin maahan ilaahay inuu acdaadiisa u nusreynaya maaha qofkii u maleeya in ilaahay cadowgiisa uu u gargaarayana waa qof ilaahay malada u xumeeyey suuratu aali cimraanna waa ugu tegaynaa insha allah yadunuuna billaahi hayra alxaqi dana aljaahiliyati meeshaas fansurnaa ilaahu noo hiili oo noo gargaar cala alqowmi qolo korkooda ilaahu nooga gargaar alkaafiriina yacni gaaloobay oo daacadaadii diiday oo adiga kugu gaaloobay kuwa ilaahu nooga hiili hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi